بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أيها الإخوة الكرام إن شاء الله تعالى waxaynu darsigani ku akriyi doonaa gabayadii alimaam ashaafici raximah llahu tacaala wixii ilaahay subxaanahu wataala inaga gaadhsiiyo kolley waxaa iska jira dabcado badan oo ku magacaaban diiwaan limaam shaafici kuwaasoo intooda badani isdhaaf dhaafsan oo iskhilaafsan markaa waxaynu iska iclaaminay oo aynu ictimaadnay dabcada doctor mujaahid mustafa bahjet uu taxqiijiyey ee ururiyey ee daarulqalam ay daabacday waxaan ku dooranay wuxuu waa waa dabcada keliya intaan arkay tilmaamaysa ama kala bal hadda inay isku isku dayeysa inay kala hufto ay kala saarto gabayada imaamu shaafici raximah llahu tacaala loo nisbeeyey ama laga soo guuriyey maxaa sugnaaday iyo maxaan sugnaanin dee gabayadu qofka shaacirka ama gabayaaga ah munaasabad isagoo iska jooga ayay gabayu kusoo dhacayaa uu odhanayaa isagu ma alifayo ma qorayo oo kutub ku ururin maayo imaam shaafici gabayadiisa ma ururinin waa uun meelo uu joogay ama dad ay la isla joogeen munaasabad timid gabay markaa ku soo dhacay oo xigmadahoo meesha u munaasiba oo uu sheegay waxyaala noocaasun bay ahaayeen afkaa lagu kala warin jiray marka waktiyo dambe ayay bilaabantay oo waliba dee iska mucaasiriintanun baa maarata u badnaanay in la ururiyo bal hadda gabayada imaam shaafici raximah llahu tacaala loo nisbeeyey oo diiwaan lagu magacaabo diiwaan limaam ashaafici qaarkood ta'liif maxamed bin idriis ashaafici iyaabay qorayaan deetana qofka aan aada ugu fiirsanin wuxuu moodayaaba in imaamu shaafici uu markaa gabayadiisa ururiyeyo uu diiwaanka ku qoray taasina markaa sax ma aha haddaba kuwa kale oo dhami inta badan intaan ka arkay ilaa lix eh, nusko ayuu sheekh ismaaciili soo diray oo aan filaya inay maktabal waqfiye ku jiraan lixdaasi shan kamidii ma sheegayaan habka ay u mareen eh, abyaadan ay imaam shaafici u tiirinayaan qaarkood masaadirba sheegi maayaan qaarkood masaadirtii way sheegayaan laakiin de masaadirtii maxaa lagu kalsoonaan karaa maxaan lagu kalsoonaan karin iskuma ay hawlin inay bal hadda sheegaan in waxaan imaamu shaafici loo sheegay waxyaalaha qaarkoodna ay sugnaadeen waxyaalaha qaarkoodna aanay sugnaanin marka maadaama dabcaddani ay saa u kala qaybisay qayb sugnaatay iyo qayb aan sugnaan ayaan markaa isaga door bidnay inuu noqdo nuskhada ama dabcadaasi ay noqoto dabcada aan iska ictimaadeyno darsigani kolley dee ramadaan baa lagu jiraayo qur-aan iyo ah, maarata hawlo kalea la iskaga mashquulsan yahay ah, bacdulikhwa un baa jeclaaday bal inaan xikamtaasi xikmadahaasi wax kamid ah aan dul marno deetana waa iska fiicnaatay laakiin dee darsi sidii loogu talagalay loo jeedinayo ma noqonayo oo eh, mashquulkii kale rabadaantu ay lahayd baa ka badan eh, saas daraadeed marka hore aan kuma fikerayninba in eh, darsi la duuba uu noqdo oo musajala aniga fikradeeda waxay ahayd in darsi iska khaasaho bacdulikhwa un aan isla akrina uu noqdo laakiin haddana waxaad moodaa dadkii meelaha kale kasoo codsanayay wax noocaasaba iyo xoog batay deetana waxay noqotay bal wixii la odroranayo in la iska duubo haddii marka faa ugu jirta ha arkaan laakiin de darsigu darsi markaa sidii loogu talagalay loo soo diyaarin karayo ma aha runtii waxay u baahan tahay kolley dabcadan aan ictimaadnay nuskadihii kale un baan ka dooranay mooyaane laakiin kuma qanacsanin isaga laftiisu qaabka uu maray iyo intan uu soo doortay qaabka uu soo doortay kuma qanacsanin bal qaar kuwa uu markaa kuwa sugnaaday ka dhigaya ah waxaan sheegi doonaa inaanu shaafici ba lahaynba ataa u nisbaysay oo la garanayo saasi aanay jirin shaacir kale oo la yaqaanaa inuu abyaadda qaarkood leeyahay kuwa isagu ka dhigayo kuwa sugnaaday oo imaam shaafici ka sugnaaday iyaaban arki doonaa insha sha allahu tacaala marka runtii waa darsi u baahan laba jaanib janibka koobaad waa janib ilan ciddan maanta loo sheegaya gabayga waa imaam shaafici waa imaam weyn oo cadamadiisa iyo makaanadiisa eh, iyo culayskiisa culayskiisale hadalka loo nisbeynayaana uu noqonayo hadal dee aada looga fiirsaday oo dee miisaanka uu yeelanayo ayaa eh, runtii keenaya marka taasaaba waxay u baahan tahay in wakti loo helo lagu soo kala baaro oo maaragtay nas kasta gabay kasta oo meeshan ku jira in si gaara baxi gaara ah inta laga galo yaa soo guuriyey yaa maaragtay waxa weeyaan sheegay taas in markaa maaragtay wakti lagu bixiyo iyuu u baahan yahay jaanibka kalena de waa jaanibkii macnihii iyo wixii uu xambaarsanaa gabaygani iyo xikmadda ku jirta iyo nolosha sida ay tahay maaragtay in uu u saameeyo oo iyaduna de u baahan runtii maaragtay waktigeeda iyo kafikirkeeda iyo habeynteeda iyo isku ururinteeda marka rabadaan waa ku jirnaa waxaas oo dhan kama gayoonayno marka waxay noqonaysaa un maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu bay ohan jir lakin qulluhu baynu odhanaynaa yani intii yarayd baynu haynaa hadda intii badnaydna way maqan tahay laakiin haddana bal intaa yar lafteeda in la yidhaahdo iyay noqonaysaa markaan leenahay imaam shaafici wax wixii ka sugnaaday wixii aan ka sugnaan isaga laftidu qaabka uu yani marayo ma aha yani in sanad sidii axaadiistu ay ku sugnaanaysay oo kale asaaniid yani shuruudii sixada iyo hawlihii iyo wax wixii o dhan loo eegay ma aha cala alaqal masder mawhuuq ah oo dee raggii markaa imaam shaafici wax ka ururiyey hadduu ama yani bisanadba lagu wariyey hadduu doono sanadkaasi ama inqiaacbaha ku jiro ama waxoogaa majaahiilaha ku jirto laakiin wax asal leh iyo wax aan asal lahayn marka wixii asal leh ayaynu dee markaa odhan karnaa waa waxyaale markaa imaam shaafici ay u badan tahay ama ay u dhowdahay inuu yihi ay u dhowdahay inuu yihi wixii laakiin aan asal lahayne yani quruntii dhexe uun qarniyadii toddobaad sideedaad tobnaad ama quruntan waktiyadan mucaasirka un kitaab un lagu arkay qaala shaaficiyu de taasoo kale aan kalsooni aan geli karin laakiin kutubtii hore ee mutaqadimiintu ay qoreen ee dee shaafici u dhawaaya boqol sano iyo laba boqol iyo saddex boqol iyo intii ay udhexaysay ee weli haddaa dee afka wax lagu sii kala guurinayay wixii ay u nisbeeyeen waa wax dhadhoweyn odhan karnaa wax dhadhow laakiin waxaad helaysaa abyaad aan kutubtii hore oo dhan meel alla meel aad ku arkeysa aanay jirin kitaab aad u mutaahiroo soo dambeeyey uuni uu leeyahay markaa aad ku arkeysa shaafici baa sidaasi yidhi marka taasoo kale eh, kalsoonida lagu qabaa dee way way yaraanaysaa isaga laftiisu wadaadkan eh, muxaqiqa ah mujaahid waa uun wax ku salaynayaa waa masderka uu ka helay laakiin master masaadirta lafteeda qaabku u doortay ayaa aada moodaa inay far badani fara ku godan yihiinoo mararka qaarkood masder majhuulaba majhuul mualif qofkii alifayba masder aan la garanaynin abyaad oo ku arkay iyuu keenaya deetana in markaa shaaficiyuni oo kale uu markaa u nisbaynayaa mararka qaarkood asaa sheegnay abyaad aan shaaficiba loo nisbayna cid kale lagu yaqaano ayuu tilmaamaya calaa kuli xaal waxyaalahaasaa jira markaa waad ku baraarugsanaan doontaan insha allahu tacaala waxaa kaloo aan iyadana in yar ka odhan karnaa adabka barashadiisa iyo muhiimadda ay u leedahay iyo dadka guud ahaanba waa kii xadiidkii saxiixa ahaa ina min ashicri la xikma gabayga xikmad baa ku jirta gabayga xikmad baa kamida mida sideedaba waa erey kooban oo macno ba culus xambaarsan ama macno badan xambaarsan iyadoo oo sababtuna ay tahay waaye aragnimo iyo khibrad uu hadalkani kusoo baxay marka qof baa in badan noolaanaya nolosha ayuu jawaanib fara badan ka arkayaa il dheerna ilaahay uu siiyayo waxyaalo aanay dadku u fiirfiirsanin oo ugu fiirfiirsado deetana khibraddiisii iyo waayo aragnimadiisii wixii uu nolosha ka arkay ayuu erey yaroo kooban kuugu soo koobayaa ereygaasa xikmad la yidhaahdo xikmad iyo maahmaahdu way kala duwan yihin almathal waalxikma mathalku inta badan waa iyada lafteedu waa erey kooban oo dhadhan leh laakiin wuxuu xikmadda kaga duwan yahay mahmaahdu inta badan waa kelmad meel uun si iska markaa baraad la-aana ugu soo baxday qof baa arrin ku dhacday markaasuu buu kelmad ku jawaabay kelmadiiba deetana waxay iska noqonaysaa kelmad yaroo la macaansado oo markaa munaasiba deetana hadhow toola meelo kale oo mawqifkiioo kale u eg iyaa markaa tii oo kale lasoo qaadanaya marka mathalku lahu madrabun eh, lahu eh, maaratay eh, madrib wa mansha madrib wa mansha wuxuu leeyahay wuxuu wax curiyey mansha waa waa qisadii curisay iyo madribo meesha markaa dee loo soo qaadanaya xikmaddu laakiin iyadu ma laha mansha ma laha munshi way leedahay laakiin mansha ma laho qiso iyadu kuma soo baxdo e waxa weeyaan waa qof noloshii intuu ufiirsaday kelmad ku cabiray iyadoo markaa dhacdo markaa haysata aanu isagu kaga jawaabeyn uu si guud uun hadalkan u odhanayo oo markaa iyadu falsafa fi lxayaa ayay inta badan ay khusaysaa oo noloshay markaa zaawiyad ama dhinac kaa tusaysa baynamaa mahmahdu hadal hadduu doono aan noloshaba ku saabsanayn dee hada sacdun am sucayd de waa maaragtay waa masacad baa mise waa sucayd waa laba inan baa ka maqnaa marka qofki albaab ku garaaco masacad baa mise waa sucayd marka qofku markuu wax daydayayo wixii kasoo yar horbaxaba wuxuu sonaya malaha waa waxaagi saas oo kale ayay markaa mahmaahdu ama mathalku uu noqdaa laakiin halkaa markaad imika ufiirsato taasi xikmad badan ma xambaarsan waa dhici kartaa amhaaha qaarkood inay markaa eh, noloshiina ay ay maaragtay macno u sameynayaan ama ay si ufasirayaan ay de xikmadii ay ku dheernaataa way dhici kartaa laakiin sida badan iyagu waa wax noocaas oo kalea haddaba gabaygu xikmad baa ku jirta waa kaa markaa xadiidku inale xikmadda markaa ku jirtaa waxa weeyaan yani waxa weeyaan noloshii ayuu wax kaa tusaya nolosha ayuu wax kaaga iftiiminaya taas markaa macnaheedu ay noqonayso waxa aad faa'iidaysanaysaa wax waktigu ku bari lahaa oo laakiin de aad muddo noolaan lahayd adiga oo aan aqoon oo daalaa daalaadhacay deetana mar dambe aad fahmi lahayd ayaa nin intuu in badan soo daalaa dhacay deetana isagu khibrad wixii u yeeshay kelmad kuugu cabiray adigoo markaa dhalinyaro aba ku siiyeyoo ha hadhowto noloshaadi markaad ku salayso adigoo caruurahoo iska dhalinyaro ah aad sidii nin odayahoo nin weyna u noolaato oo intii aad meela ka dhici lahayd aad ku noolaato cuquushii dadkii waaweynaa ee odayaasha ahaa ee nolosha soo tijaabiyey garaadadoodii wixii ay kaga cabireen aad markaa maskaxdaadii ku koriso deetna adigoo yar iyaad maskax nin weyn yeelanaysa xikmaddii markaa waa sidaasi caqligaagii bay markaa korinaysaa tanmiyat lcaql caqliga in ay kuu kobciso ayaa dhacaysa oo waxa laga yaaba qof inuu is yidhaahdo oo talow cilmigu miyaanu taa ku filayn aduu qofku cilmi badan barto miyaanu xikmadiina helayn may cilmigu waa macluumaat waa waxyigii ilaahay subxaanahu watacaala iyo ilahay wixii uu kaa doonayay saas iyo saas laakiin dee nolosha maaragtay iyo waayo aragnimada iyo khibrada iyo waxaas wax ka duwan weeyaan alcilm iyo alcaqli bay kala yihin marka caqliga waa saxo cilmiga waa lagu fahmaa caqligaa cilmiga lagu fahmaa laakiin caqligu cilmigii ma aha ee waa wixii cilmiga lagu fahmayey marka waa garashadii isagu kana waa aqoonti iyo wixii marka waxa weyaan inuu qofku waxyigii ilaahay subxaana watacaala u barto taas weeyaan laakiin caqligii aad naftaada ku dhaqaysay ee aad wax ku fahmi lahayd ee dadka aada kula dhaqmi lahayd aad ku qaabili lahayd sharciga iyo khalqiga labadaba taasi waa wax ilaahay subxaana watacaala bani aadamka uu ku abuuro oo uu ku beero sidoo kale la kala barto oo la kala faa'iideystana qof baa laga yaabaa inaanu wax badan ba khibrado badan dad badan ka helin laakiin ilaahay uu sidiisaba caqli weyni u dhaliyey qofna waxaa laga ya caqli yari loo dhaliyay cilmi badan isagiioo helay oo aad aqoonta u yaqaana ayaa haddana waxyaalaha qaarku waxaan iska ilaalinaynin wax aalibulcilmigu iska ilaalinayo marka taraajimta culamada akriyaysa oo kale waxaad arkaysaa nin sheekha oo lagu leeyahay waxawey waxoogaa u dabeecad adkaayo in waxba dhici jirta iyadoo lagu jiro inuu arday la dagaalamo oo feer ku bilaabo oo gig oo meeshiiba deetana isu bedesho saaxa macrako markuu haddana dagaalkiisii dhamaysto intuu soo kaco haddana darsigii uu halkii wado marka aqoontii kama maqna aqoontii kama maqna laakiin de waxa weeyaan waxa dhiman caqli badan oo culamadii kale ay heleen baa isaga aanu helin oo waxa weeyaan wixii ku munaasib ka ah in aad garato markaad qof daalib cilmiya tahay markaad qof sheeka tahay markaad qof qaadiya tahay markaad qof noocaasa tahay maxaa kugu munaasib maxaase kugu munaasibayn oo muruucadaadi iyo dadnimadaadii saad u ilaalin lahayd weeyaan markaa caqligii iyo xikmaddii taas markaa way ku jirtaayo adabka asbaabta loo baranayo waa kow bay ka tahay waxa iyaduna kamid ah asbaabta loo baranayo adabka iyo eh, ashcaarta tanmiyat lluga in qofku ti hore tanmiyat lcaqli bay ahay in qofku uu de markaa eh, afkii waxyigu soo degay sharciga kitaabkiiyo sunadiiba inuu markaa u yeesho markaa waxa weyaan eh, uu tanmiye ku sameeyo aqoontii ulahaa uu kobciyo aqoontii u luqada ulahaa inuu qofku kobciyo u kor u qaado oo luqadii iyo asaaliibta af carabiga u dhaco iyo siyaabaha loo isticmaalo iyo qaababka uu iman karo inuu qofku uu eh, barto oo iyadana uu ku xeel dheeraado hadhow waxay ka saacidaysaa tafsiirkii qur ka saacidaysaa macnihii axaadiista ayay ka saacidaysaa fahamkoodii iyo waxyaalaha ku xeeran iyo usluubkani markuu qaabka u yimaado sida uu yahay iyo inta macne uu yeelan kara iyo waxyaalahaas waa ay kaa saacideysaa kutubtii adabku marka de inagu de haddaynu maanta adabkii imaam shaafici akriyaynu adabku de uu fara badan yahay inuu qofku aada u akristo weeyaan kutubta adabka oo uu iska yeesho had iyo jeer awqaad uu akristo oo weliba waktiyada dheeraadka ah ama wax yar sugayo oo kale meel wax ku yar sugayo inuu kitaab yar adaba iskasitu iska yar akristay intaasi ama markuu sii seexanayo oo kale taariikhda iyo adabka labadaas ayuu meelaha waktiyada uu mashquulsan yahay iyagu uma baahnaa kafiirsi badan iyo maskaxda inay soo jeediyo tarkiis badan uma baahno qisaska iyo sheekooyinka iyo taariikhda iyo adabku markaa waktiyadaa aanad maskaxdaadi aanay soo wada jeedin ayaa iyaga uga faaiidsanaysaa laakiin markaad keligaa tahayeed meel gaara fadhideed wakti munaasiba joogto dee fiqigii iyo naxwihii iyo culumtii u baahnayd inaad maskaxdo dhan aad dul dhigto oo si fiican aad markaa uga dherigto aad marka waxa u ugu fiirfiirsatay xisaabtii iyo waxyaalihii lamidka ahaa kuwaas iyagu dee wakti gaaray u baahan laakiin adabku adigoo hadduu dad meel laga buuqay iska jooga ayaa iska yar daalacan karaysa waayo isagu naftu baa ku raaxaysanayse kaama rabo inaad maskaxdii masaail aad fahmayso ood masle heblaay iyo masle heblay maay kala duwan yihiin sidan iyo farqiga udhexeeya waa halkaa iyo halkaasaa la milicsanaya iyo waxaas iyagu isagu ma wax yaroo marna kaa qoslinaya mar kaa oohinaya mar muxuu ahaaye kumashqu wax yaroo maarata saas oo kale a ah weeyaan haddana faa'iideli waa wax laysku mashquuliyo oo haddana faa-iidele weeyaan oo waktiguu qofku ciyaari lahaa ama sheeka malaayan iska dhegeysan lahaa inuu markaa uga faa-iideysto ay tahay dhinac kale adabku dee taariikhdiibu iyadana qeyb ka yahayo sidiisaba shicir waxay odhan jireen washicru diiwaan lcarab soomaalida lafteedu iska saasay ahayd dadkii hore waxbana may qori jirin waxbana may akri jirin yaro dawaadaa waadaa mooyaane laakiin gabayga ayaa taariikh u ah oo ay taariikhahooda ku eh, xadayn jireen oo maaratay laga dheegan jiray carabtii horena saasay ahayd oo taariikhahoodii hore ee islaamka ka horeeyey may qornayn laakiin gabayadoodii ashcaartoodii ayaa markaa taariikhahoodii eh, sajilay saasay u yidhahdeen ashicru diiwaan alcarab ala kulli xaal yani intaa iyo fawaaid kale oo la jirtaba waa uu leeyahay adabka eh, daraasadiisu kitaabka markaa sheekhu san sheegnay wadaadkan muxaqiqa ah jaamica ah isagu soo ururiyey laba qaybood buu ka dhigay qeybta koobaad qismiga koobaad wuxuu uu ku magacaabay ama uu ka dhig ugu talagalay wixii sugnaaday sugnaanshaha uu sheegayaana yani masterka sheegay wixii markaa uu isaga arkay inuu master lagu kalsoonaan karo uu yahay weeyaan khasab ma aha in sanad saxiixahoo markaa mutasilahoo maaragtay uu kusoo arooray wuxuu markaa utartiibiyey qayb walba sidii xuruuf lhijaaga gabayga carabiga waad garanaysaano de kaafiyad buu leeyahay kaafiyad waa xagga dambe waa xarafka uu ku dhisan yahay gabayada carabigu xarafka ay ku dhisan yihin waa xagga dambe xarafka u dambeeya ee rawiyiga la yidhaahdo marka xuruuftaas ku ayuu ku dhisayo sidii arifbaad u kala horreysay ayuu soo kala horreysiinayaa gabayadii markaa hamsaha ku dhisnaabuu soo horreysiin haddana gabayadii ba'da ku dhisnayd haddana gabayadii ta'da ku dhisnayd haddana kuwii thada ku dhisna kuwii jiimka thadii markaa iyada maba jirto de ka heli maayo kuwii jiimka ku dhisnaa saas ayuu markaa u habaynaya markaasaasuu yihi kaafiyat lhamza marka kaafiyadu sideeda kulle qolyaha dee caruudka dhigtay waa ay garanayaan kaafiyadu waxay yidhahdaan waa aakhiru saakinayni fi lbeyt maca maa baynahumaa min alxuruuf wاlmutaxarik aladi qabla saakin اlawal intaasaa kaafiya la yidhahdo kaafiyadu waxa weeyaan labada sukunood ee u dambeeya beytka iyo xarafka ka horeeya iyo inta udhexaysa labada sukunood ee ugu dambeeya beytka iyo halka xarafee ka horeeya sukunta hore arabka horeya soo raacay iyo intan udhaxaysa iyaa waxaa la yidhahdaa kaafiya deetana kaafiyadaasi magacyo kala leedahay deetana inta xaraf ay noqota shan xaraf bay noqon kartaa saddex xaraf bay noqon kartaa afar xaraf bay noqon kartaa waxay kala leedahay magacyo magacyay markaa ay leedahay xarafkan markaa lagu binay rawiy baa la yihahdaa imika kaafiyatulhamza u kuleeyahy hamzahaasi arrawiy waa xarafka ay kaafi ay maaratay kaafiyadu kudhi ama gabaygu uu ku dhisan yahay oo kaafiyadu kamid yahay markaa hamsuhu ama maarata xarafkaasi rawiyigu wuxuu yihi akar الnaas anshada cadiy bn cabd llahi اladib can bacضihim lلshaaficiyi radia allahu canh akar الnaasu fi الnisaءi waqaluu ina xub الnisaءi jahd اlbalaaءi laysa xub الnisaءi jahda walakin qurb man laa tuxibu jahd اlbalaaءi imika halkaas amsaas ku dhisan yahay albalaa-i qaafiyadii waxay noqonaysaa laa-i qaafiyada imika waa laa-i afartaa xaraf weeyaan oo hamsahan ya- baa kasii dambeynaysa ila wadaga jiidaya ya-daasaa saakina alifkan hamsaha ka horeeyana waa saakin labadii saakin u dambeeyey waa kuwa laamkana waad soo qaadanaysa deetana laa-iidaasaa waxay tahay qaafiyadii hamsahaasina wuxuu noqonayaa rawiyigii buu noqonaya beydkan ama labadan beyt waxaa soo guuriyey buu leeyahay dabcan manaaqibka imaam shaafici bayhaqi oo bay ku qoran yihiin oo markaa waa wax de lagu kalsoonaan karo walow dee sanad mutasili aanu meeshi jirin oo canba cadihi waa kan kulaba de ibn cabdillahi aladiib waa nin markaa runtii gabaygi waxyaalaha sida loo fahmay laga fahmaya aladiibtaasi sida bayhaqi uu usoo warinayo nin markaa adabka ku mashquulsanaa wey laakin tarjama uma hayno cadiy ibn cabdillahi aladiibkaasi tarjama uma hayno can bacdihim qaarkood isagoo kasoo guurinaya lishaaficiyi buu inshaadiyey anshaday ku tacaluqaysaa anshada lifulanin hadii lagu idhaahdo yani gabay buu sheegay hebel leeyahay weeyaan marka anshada lishaaficiyi wuxuu ku nashiiday yani wuxuu gabay u sheegay shaafici wey isagoo can bacdihim kasoo warinaya cid isagiiyo u udhexaysay markaa labadan bayd buu soo guuriyey in shaafici uu yihi akthar annaasu fi nnisaa dadku dumarka wax badan bay ka yidhaahdeen wax badan bay ka hadleen ka sheegeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina xuba nisaai dumar oo la jeclaadaa jahdu lbalaai waa balaayo iyo musiibo muxuu ahaay gaayadeedii iyo kama dambaysteedii jahdigu waa iyada lafteeda rafaadka ahayd iyo tacabka marka jahdulbalaa xadidkiina waati ku jirtay allahuma ini acuudu bika mutaawud min jahd bala min jahdi lbalaa marka jahdulbalaagaasi waxay yihahdeen waa balaayada aan laga soo kaban karin balaayada qofka tacbisa ee kadeeda ee rafaadisa ee aan laga soo kaban karin ayaa jahdulbalaa la yidhaahdaa marka dadku wax badan bay dumarka ka sheegeen buu leeyahayo dee raggii iyo dumarkii ilaahay baa isbaday dumarkiina raqabaad bay leeyihiin raggiina raqabaad bay leeyihiin qolo waliba maaragtay dano iyo maaragtay eh, eh, ujeedooyin bay nolosha ka leedahay wixii baa isda isduqeynaya marka deetana ninkii wuxuu doonayaa gabadhii inay sidii isagu uu rabay ay kala shaqeyso oo isaga ahdaaftiisi ay gaadhsiiso iyadiina waxay rabtaa ninkani inuu iyada markaa midii ay gacanta ku hayso u noqdo oo ay danaheeda ku gaadho iyadu raqabaadkeedii iyo ujeedooyinkeedii ay nolosha ka lahayd inay ku gaadho markaasaa deetana dee laysduqaynaya waxaa deetana kasoo baxaysa sinan iyo naagtii colla ma aha nabadna maaha maxaa keenaya wixii ma kala maarmi karaan haddana aad baan laysu fahansanayno ama labadii dhinac dhinacba ha noqoto ama labadiiba ha noqotee mid baan dareensanayn inuu qofkani qof mustaqilahoo madax banaan oo rabitaankiisa iyo danihiisa iyo cawaatiftiisa iyo eh, mxuu ahaye hawaajistiisa nafsiga ah iyo nafsiyaadkiisa iskale inuu yahay deetana haddii markaa saas laysu fahmo dee qof waliba inta ilaahay uga ah, xuquuq uga dhigay mooyaane wixii kale maba raadiyeenba hadduu helana uu ku shukriyi lahaa oo loogu daro oo de wuxuu arki lahaa dheeraad loogu daray haddii aan eh, maaragtay aanu helinna de qof waajibaadkiisa xuquuqdiisii haysta iyuu isu arki lahaa imika ninku xaaskiisa waxay isu qabtaana isula kadeedmaan si aanay dumarkan kale jaarka iyo ninkaas isu qabsanin waayo dumarkan kale iyo isaga wax kama dhexeeyaan isaguna dana kama laha iyaguna isaga dana kama laha laakiin tiisani isagiibay dan ka leedahay isaguna iyadii dan ka leeyahay markaa deetana waxaa dhacaysa in ay ama labadoodiiba xadgudbaan oo danihiisii buu raadinayaay kuma ekaynayo kuma ekaanayo xuquuqdii ilaahay u qoray ama labadooda saasay noqonayaan ama mid ahaan baa saa noqonay markaasaa markaa deetana waxaan u imanaya deetana dee wixii maadaama ay noqotay wax nolol maalmeedkii kamida dadku wax fara badan bay markaa ay dumarkii ka yidhaahdeen waa balaayo loo baahan yahay ama colla maaha nabadna maaha ama waxay doonaan ba ha yidhaahdaan kolba waxbaa la odhanaya marka adaba shaafici wuxuu dadku wax badan bay dumarkii ka yidhaaheen arrintaasi waa arrin jirta ilaa ay yidhaahdeenba ina xuba الnisaai jahd اlbalaa'i dumar jacaylkood waa balaayotii u dambeysay balaayo aan laga soo kaban karin dee markaa macnaheedu waa maxay yaan dumarba la jeclaanin ta aada qabto waxba ha jeclaanin dee taasina suuragal ma aha haddaba shaafici wuxuu yihi laysa xubu الnisaai jahdan arrintu sidaa ma aha jacaylka qof dumara aada u qaaday oo aad qabtay oo xaaskaagii ahay ma aha jahdulbalaa ma aha dhibaatada halkii ugu dambeysay ee aan laga soo kaban karaynin ma aha walaakin qurbu man laa tuxibu jahdulbalaa'i balaayada kama dambaysta ahe qofku aanu kasoo kaban karin waa in uu la jaab la qarib oo yani ka ag dhawaado cid aanu jeclay inay dadku isku qasabto qof aanu jeclayn inay dantu isbaddo balaayadu waa halkaasuu yihi musiibada ugu weyni waa halkaa tan kale waa wax sahlan bu war xuquuqdaada un garo gabadha sooma jeclin bes inta xuquuqdaada a gara iyadana usheego xuquuqda intaasaad igu leedahay dhe oo xuquuqdiina isla fahmay iyada intaasay ku dhan tahayba isjeclaada mushkilad ma laha inaad isjeclaataa waxba mushkilad ma laha taasi laakiin ibtilada uu leeyahay waa in laysku kiintolo qof aana doonaynin ama caruuri asku kaa isku kiintolayso idinkii hor israbin ama dana kale oo adduun ama xaas ha noqoto ama kayru xaasba de waxa weeyaan shaqaba maarata qof aanad jeclayn baad shaqaalo u noqonaysaa dee qof waxaa tahay un cadaaban waxoogaa dantiina ay halkan shilinkaasaa ku baday intan qof markaa cadaab uun ku jira hataa hadduu haddaanu ataa kudhibaynba keliya inaad qofkan maadaama qofkii naceeb tahay inaad qofkan u ad adeegaysaaba ayaad ku cadibmaysaaba markaa qurbu man laa tuxibu xikmadda intaa inooga soo ururtay waa maxay qurbu man laa tuxibu jahd lbalaa-i waxa weeye dhibaato waxaa dhibaato kuugu filan in ay dantu ku baddo cid aanad jacayl uhaynin oo naftaadu aanay dooneynin mutanabi ayaa isaguna beyt gabaygaa u dhow lahaa wa min nakd dunya calى lmari an yaraa caduwa lahu ma min sadaaqatihi buddu wamin nakd اdunya calى اlmar qofka nakadka iyo nasiib xumada ay nolosha ku maarata nolosha kala kulmayo waxaa kamid ah buu leeyahay an yaraa inuu arko caduwan lahu qof cadow ah oo haddana maa min sadaaqatihi budu inuu iskala saaxiiba u ku qasbay qof cadow kuu ahoo aan arxan kuu gelayn ood og tahay wuxuu ka shaqaynayaaba inay tahay hagardaamadaada laakiin haddana duruufuhu ay kugu kalifayaan inaad iskala saaxiibto iskala saaxiibto de markaa saaxiibtinimo de xaggaagun bay ka soconaysaa il isago cadowgu ku yahay laakiin haddana de inaad saaxiibtinimo muujiso ata imika maanta maraykan lagula dhaqmayo dawladaha aan saaxiibadan nahay bay wada leeyihiin haddii maraykanku maanta daciifo walaa saaxiibaan nahay o maraykanku waa edabdarada waa in adduun ka joojiya odhanaya laakiin iyaga oo og inaanu arxan u gelaynin oo uu dhibaateynayo oo danahooda uu duulaan ku yahay oo suu doona uga dara suu bahdilayo ayay saaxiibaan nahay iska odhanaya markaa de waa saas wuxuu yihi kaafiyatulba hamsihiintaasaabuu keenay wadaadku gabayo fara badnaayoo caan ah mabuu keenin badaci ayaama tafcalu maa tashaa iyo kuwii aad taqaaneen ma keenin qeybta dambe inuu ku keenayo in kale allahu alam wuxuu yihi kaafiyatulba yaqul shaaficiy hiy dunya falaa yudibka minha wala min ahliha safahun yucaabu litaluba litalu saasa noo qoran lakin atalubu bay sax ku tahay atalubu jifata watanaalu minha watunkiru an tuhaarishaka lkilaab saan idin sheegayno waxaan wuxuu ubaahan yahay gabaygan horta shaafici beri in lasoo xaqiijiyo gabaygu sidan ma yahay mise waxbaa ka bedelan in lasoo xaqiijiyo macnaha iyo haddana ujeedada uu u socdo in iyadana la xaqiijo waxaasoo dhamina dee wakti bay ubaahan yihiin rabadaantiina waa shahrulquraan oo qur-aankiina wakti bay ubaahan yahay markaa hadii de dacfi badan xagga taxdiirka darsiga aad ka dareentaan waad adkeysanaysaa gabaygani wuxuu kamid yahay gabayada imka masterku inoo celiyay masaalikul absaar waa maktuud buu leeyahay waxaa laga yaabaa de isagu dabcada markii la daabacay kun sagaal boqol sagaal iyo sagaahankii waa dhowr iyo labaatan sano ka hor laakiin hadda maktuud maahe kitaabku uu daabacan yahay toddobiya labaatan mujalad iyuu ku daabacan yahay waxaa la yidhaahdaa masaalik alabsaar wa mamali wa mamalik alamsaar masaalik alabsaar wa mamalik ama fi mamalik alamsaar waa kitaab markaa juquraafiya baynu marka odhan karaa juquraafi iyo taarikh wey kitaabku waa kitaab iyo taarikh marka kitaab aad fiicanoo de ajiiba wey ajaaib badan kitaabkaas marka sheeka wadaadka qoray ibn fadlilah alcumari waa qarnigii sideedaad toddoba boqol iyo sagaal iyo afartan meelahaasa wafaadkiisu ahaa qarnigii sideedaad buu gabaygan kasoo qaaday inuu maaratay shaafici baa kitabkana waaba ka baadho kitabka kuma arag hataa gabayadan gabay labadan bayd masaalikul absaarka imka matbuuca ah kumaan arag lakin waa dhici karta dee sheeku inuu isagu ku arkay nuska maktuuda inuu ku arka waa dhici kartaa labadan bayd shaafici male labadan bayd shaafici ma laha shaacir macruuf ahaa oo qarnigii lixaad noolaa oo dhaafir ibn qasim alxadaad aliskandarani la odhan jiray iyaa iskale khariidat lqasriga iyo miraat zamaan iyo kuwaas oo dhan waxay u dhisbeeyeen ninkaa dhaafir shaacirkaasi dhaafir ibn qasim alxadaad ama dhaafir alxadaad buu caan ku yahay aliskandarani marka ninkaasaa lahaa shaafici ma laha hiya dunyaa waa addunya buu yihi falaa yuqdibka minha yaanay kaa cadhogelin walaa min ahliha iyada iyo dadkeeda toona safahun caqli xumo yucaabu la ceebeeya yaanay kaa cadhogelin falaa yuxsinkana ama falaa yaxsunkana way ugu taalaa masaadirta qaar atatlubu jiifatan ma baad raadsanaysaa wa tanaalu minhaa ood weliba wax ka qaadanaysaa naala minhu waxbuu ka gaadhay weeyaan wuu caayana waa loo isticmaala naala minhu wuu caayana way noqotaa niltu minhu niltu min aacaami haddaad tiraahdo yani waxbaan ka taabtay weeyaan waxbaan ka qaatay niltu min fulanin haddaad tirahdoo qof ka dhigtana niltu min fulan waxbaan ka sheegay wey haddaba wuxuu yihi ma bakti baad raadsanaysaayood wax ka goosanaysaa wa tunkiru markaasaad haddana diidan tahay an tuhaarishaka alkilaabu aydu inay kugu cido oo ay de markaa waxa weeyaan kaa inay kaa ridato isku daydo haddaad baktiga aydi ugu tagto halkan bakti ay ku cunaysa aydi hadaad ugu tagtood adiguna istiraada wax ka gooso de way kugu ceeyaan soo ma oo inay iyaguna de kaa ceshadaan ilan aydu way garanayaan waxaan baktiga a inaad iyagu waxaq leeyihiin agtaaday ku cunayaanoo kaala carari maayaan laakin riyahaaga taaban maayaan iyo adigoo maaragtay waxa weeyaan meesha ka dhow laakiin bakti meesha iska yaala adigoo toban idinkoo toban ku ag jooga iska cunayaan waa inuu waxoodii yahay waxaani way dareensan yihiin marka haddaad wixii ugu tagtood lug baan ka goosanaya iyo dheg baan ka goosanaya iyo sheeko noocaasa aad keento dee inay kugu ciyaan waa inaad ku talagasho marka muxuu doonaya inuu na yidhaahdo adduunyada hadduu qofku qalbigiisa ku caliqo oo qalbigiisa ay adduunyadu gasho de waxay noqonaysaa markaa adduunyada waxaa isku haysta dad bilaa caqlia ah. dad aan caqli iyo garaad lahayn baa adduunyada isku qabqabsada oo isku laaya marka haddii adduunyadu qalbiga ay kaa gasho dee ciddaad horta isqabsanaysaa waa dadkii ahlu adduunyaha ah dadka ahlu adduunyaha ahina nolosha ay ku nool yihiin waa iska xayaatulkilaab nolol bilaa caqliya wey mar haddaana caqli lahayn qofku haddaanu caqligiisu shaqaynaynin dee xayaatadiisu xayaatulkelbi waxba ma dhaanto famahaluhu kamahali ilkelbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath waa ka ilaahay ee ay ku matelen kamahali iximaari yaxmilu asfaara marka kol haddaad adigiina aad adigii wax kala garanayeyba aad ku qabsato de waxaad ku talagashaa inaad aydaa wax kala goosanaysaano aad markaa waxa weeyaan ay aydii kugu cido Eh, markaa labada bed shaafici male laakin abyaad uu xagga dambe ku keeni doono isaga qaybta dambe oo eh, loo nisbeeyay imaam shaafici baa jirto ay labadan bayd isku macno dhawaanayaan oo jiifadaana ninkani de ka dambeeyey shaafici badan bu ka dambeeyey ninka labadan beyt lihi markaa inuu shaafici macnaha ka qaatay baciid maaha oo waa kii shaafici lahaa waman yaduqi dunya fa inii acimtuha wasiiqa ilaya cadbuha wa cadaabuha falam arahaa ila jiifata mustaxiilata calayha kilaab hamuhuna اجtidaabuha fain tajtanibha kunta silma liahliha wain tajtadibha naasacadka kilaabuha adduunyada qofkii dhadhamiyayo anigu waan ruugay buu yihi waaban cunayba haddaad adigu dhadhamisay oy dhadhamo kuu tahay yani wuxuu ujeeda haddaad wax yar ka aragtay adduunyada gebigeeda anigu waan arkay buu ujeeda haddaad dhadhamisay baashu dhadhamo kuu marayso anigu waan cunay buu ku yihi gebigeedaba waan liqay wasiiqa ilaya cadbuha wa cadaabuha macaankeeda iyo qaraarhkeedaba waan arkay bu wala la iisoo kaxeeyey deetana isku soo wada duubo falam ara ilaa jiifatan meeshaa waxaan ku arkay waa bakti un baan ku arkay bu meeshaa wax kale oo yaallaa ma jiro isku soo wada geeyo bakti un baan meeshaa ku arkay mustaxiila ah weliba muxua qurmay waktigu da marku xoogaa yaalagu isbedelayaa soo ma bakti isbedelay oo haddana qurmay oo uraya ayuun baan ku arkay bui adduunyada gebigeeduba inay tahay waaya waa iyadii dadkii haystayna calayha kilaabun hamuhuna ijtidaab kadaad bakti aragto de bisadaya igun ka dhex ka ag marka wuxuu yihi waxaa dul fadhiya ay hankooduba yahay u jiita mid walba hankiisu waa adigu jiido markaa wuxuu ihi fain tajtanibhaa adigu haddaad ka dheeraato ood iskaga fogaato oo qalbigaaga aanad ku mashquulinin maaha waxbaa ka qaadan lakin qalbiga baashu yaani kaa gelin litakun idunyaa fii yadika laa fii qalbig baashu gacanta hataa ku jirto maalinta weydana ha xanaa ha mahmuum ha ahaanin maalintaad ha faraxsanaanin ilan waa faraxa aan ilaahay jeclaynkaasi wa farixuu bilxayaati dunya wama alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa mataac mataaca in lagu farxo ilahay maba jeclaba laakin faraxa laynaga doonaya muxuu ahaa qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun farxii lagaa rabay waa kan kan farxaddeeda iyo hamiga haddaad markaad hesho ku faraxdo oo aad maalintaa dhulku ku qaadi waayo maalintaad weydana waad madoobaan oo gebiga qof markaa ayaad noqonaysa laakiin haddii marka hore farxaddeeda alaa qadriha ay iska tahay qadru dunya addunyad maxay tahay maanta o dhan wax ugu badan hele waaba ka soconaya maxay macno leedahay intii aan ka helana astamticu biha fi mubaaxaat khayrkana waan ka qabanaya intaa haddii kaa noqoto inta aan waayeyna laysa maaratay laa axmilu hamaha hankeeda ma xambaarsani sidaa hadday baashu tahay waa sida la rabo sida la rabaa waa sidaa weeyaan haddaba wuxuu kuleeyahay fain tajtanib haddaad iskaga dheeraato kunta silman liahliha <laughs> qolyadii dul fadhiday iyo adigu waad kala badbaadeysaa de haddaad faraha ka qaado oo aanay adigu qalbiga baashu kaaga jirin mid baa jaga kugu qabsaday waaba walaalka waa in adeerka waa kii jaarkaaga walaal masaasay kugula ekaata iska qaado maxaad seegi maxaa ku seegaya meeshaa yar maarata intaad qaar ba isku dilay oo maarata qof bani aadan qudha kaga jaray adeetana hadhow toole dhagarqabu noqonaya wa dhuumanaya ubaxsanaya waa lala cararayaa markii hore waxay taagnayd meel yaroo dhul ah bay taagnayd ama mitira mararka qaar ku tegeysa aggaa iga durgay waad igu soo durtay kukumaan soo durkin mitirka anigaal iyo adigaal haye wallahi inaan ku dili waabu dilayba kolkuu dilay a dhulka iga qariyayban ayaa markaa martambana noqotay aaw caqligaagi marka garaadkaagi markii hore me iqariyaay bay gashay war w hadii hataa wixii oo dhan la qaadanayo ma iman karo dhulkii oo dhan hadii laga wada qaadanayo oo ki qoladii ninka ka dila ay qaadanayaan nin soo istaagi karo oo ma dhulkayga ad qaadanaysaa odhan kara ma aha muxuu markaa markii hore ku dilay hadda isagii baa qirinqiir noloshii ku gashay oo inuu baxsado oo maarata south africa laga rido oo maraykan laga rido oo meelo kale oo lala ordo ayay noqotay god hoosti lagu ilaaliyo markaa waa caqlixumada weeyaan laakiin hadduu garan lahaa adduunye waxaanta macnaba aanay lahayn qof kana is haystaan baa ka qaalisan qof kanaa ka qaalisan waxaana isku haysataan hadduu intaa garan lahaa iskaba qaado qaar baa walaala ah oo waxa weeyaan deeradu dhex daaqaysa yani isku soo dhawaaneyn aan is arki karaynin waxay isu arki karayn waa shilimo waa wax yaroo dhex maray ma oga markaa ma dareensana in walaaltinimada iyo ay ka qaalisan tahay waxaan ay ku mashquulsan yihiin kaasuu markaa u leeyahay fain tajtanibha kunta silman liahliha haddaad iskaga dheeraato ahalkeeda nabad baa idinka dhaxayno dad markaa aan xumaani dhex ool iyaad noqonaysaan wain tajtadibha tajtanibha adii ekeysiinay wain taj haddaad jiidatana buu yihi de ayba markii horeba dul fadhiday naasacadka kilaabuha aydii markii hore dul fadhiday iyaa dee qabsanayso kula murma kula doodeysa oo kugu qabsanaysa oon kuusii daynaynin markaa labadan bayd gabaygaa kale ee shaafici loo nisbeeyo ayay eh, la micno noqonayaan wuxuu yihi samica moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilxakam ashaaficiya yunshid moxamed ibni cabdillaahi bni cabdilxakam yaa wuxuu maqlay shaafici oo tirinaya saadribu fi laafaaqi sharqa wa magriban waaksibu maala aw amuuta gariiba waksibu مالا aw amuutu ariiba wa loo nabiya ma jire lain talifat nafsii falilaahi daruha wain salimat kana arujuucu qariiba waayahay halkana shaafici waxuu leya maxamed bin abdillahi bin cabdilxakam waa ardaygii shaafici nin faqiih markii hore isagii aabihiiba de maalikii iyo walaalkii cabdiraxmaan bin abdillahi bin cabdilxakam isagaa markaa markii shaafici u masr yimid buu majliskii shaafici yimid markaa majliska shaafici buu laazimay aadna fiqiga wuu u bartay ilaa iyo la sheego inuu shaafici aad ula dhacsanaayo maalin isagoo daabadiisii fuulaya ayuu shaafici yidhi waxaan jeclaan lahaa inaan inan kaasoo kale a dhalo maxamed cabdillahi bin cabdilxakam oo kale ah dayn aanan iska bixin karinna laygu lahaado yacni wixii la doonaba ha laygu lahaaday haddaan inan kaasoo kale a aan dhali lahaa aad baan ugu faraxsanaan lahaa oo de sidaa cilmiga u bartay markaa faqihu ah marka nin markii dambe xaggii maalikiyadu u bayday oo dib buu maalikiyadii ugu noqday shaafici baaba waxay yidhahdaan shaafici firaasuu lahaa kaana min ahli alfaraasa yani dadkan maaragtay wax odorosa ayuu shaafici ahaa markaasa yarjicu ilaa madhabi abihi inuu yidhi baa la madhabka aabihii ku dambeynaya yani waxa weeyaan oo yani maaliki iyuu ku dambeynaya ficlana sidii bay udhacda boqol iyo laba boqol iyo sideed iyo lixdankii uu dhintay wuxuu markaa yidhi waxaan maqlay shaafici oo leh gabagan tirinay saadribu fi laafaaq waxa weeyaan dhinacyada dhulka ayaan ukacaya yani waxa weeyaan adduunka ayaan ukala ukala u safraya sharqan wa magriban bari iyo galbeed wa aksibu maalan waan shaqaysanaya oo maal baan kasbanaya aw amuutu gariiban ama meelahaygaasaan ku dhimanayaa aniga oo qurba jooga lain talifat nafsii haddii sidaa naftaydu ku baxdo falilaahi daruha naf qiimo badan bay ahayd yani waxa weeyaan waan waan la dhacsanahay wey wain salimat hadday soo badbaadana kaana arujuucu qariiba soo noqoshadu waa wax dhow intaa doontaa maqnow labaatan sano maqnow soddon sano maqnow halkan shaafici raximah llahu tacaala yani in la kasbado oo ilahay baa fadribuu huwa ladi jacala lakum alarda daluula famshuu fi manaakibiha dhulka dhinacyadiisa socda oo dhaqaaqa oo ka shaqaysta dadka hadaweersanino ha baryina ha tuugsanina ee shaqayso lakin saan sheegaynay maalku yaanu qalbiga u dhaadhicin un qalbigii isagu gelinay isaga gacanta ku hayso markaa shaafici wuxuu leeyahay bari iyo galbeed ba waanu soconaya anigoo shaqaysanaya dadka wax maayo anigoo markaa waxa weeyaan de ama wax wataan soo noqon ama dee qurbahaasaan ku hadan qurbaha ku dhinto oo sidaa naftaydu ku baxdo dee anigoo khayr ku mashquulsan oo waxa weeyaan amarkii ilaahay eh, inaan xoogsado oo aan shaqaysto wixii aan ku noolaan lahay aanan dadka baryin eh, cilmigaygii iyo waxaygii iyo diintaydiina ilaashanaya sida hadday naftaydu ku dha ay ku dhimato de waaba naf qaaliya buu leey falilaahi dar nafta sida ku baxday waxa weeyaan adduunyadeedina uxoogsanaysay aakhiradeedii iyo diinteediina ilaashanaysay waa naf qiimo badan marka lilahi daru fulanin baa la yihahdayo waa tacajubka marka shaygu uu yahay shay markaad la dhacsan tahay ayaa lilahi daruhu la yidhahda marka falilaahi daruha darigu sidiisa waa caanaha baa la yidhi addaru laban marka waa darar caanaha darar cadhadii baa dararaysa naga dhahan waa taasoo adiralana darca ilah noo darari weeyaan marka caanihii lagu anqariyeyba yaa badnaa wey qofkan aad leedahay lilaahi daru war caano caano ajaa caano ilaahay keenay buu cabay weeyaan de caano walba ilaahay baa keenee laakiin waa caano gaara ayaa qofkan lagu anqariyeyo waa qof nooc kalea ah markaad leedahay ayaa lilaahi daruhu la yidhaahda haddaan dee soo noqdana buu yidhi kaana rujuucu qariiban inta doonaba aan maqnaade adduunyada wax lagu maqnaa wax badan ma aha noloshaadan wax badan ba ahayn waxa weeyaan rujuuci waa wax isaguna dhow abyaadan kale wuxuu yihi waqaala famaa jaara الzamaanu wamaa tacadda walakin ahluhu musikuu kilaaba mawaaciduhum mawaacidu kaadibaat idaa xasaltahaa kaanat saraaba labadan bayd algay lhaamic baan ka keenay buu leey waa kitaab makhtuuda siduu sheegay xagga dambeu ku qorayaa markaa kitaabadaasi bal cidda aliftay isaga laftiisaabale waa limualifin majhuul kaysulhaamicani waa fi manaaqibi maxamed ibn idriis ibn shaafic limualifin majhuul mualif aan laba garanaynin wax alle wax uu yahay iyaa qoraybu meel kale oo labada beed ay ku qoran yihiin oo shaafici loogu nisbeynayana ma arag cid kale oo xataa loo nisbeynayana ma arag hadalkii shaaficina hadal aada ugu eg ilama aha wuxuu leeyahay famaa jaara zamaanu wamaa tacaddaa waktigu inama dulmin inagumana xadgudbin walaakin ahluhu musiku kilaaba laakiin dadkiisiibaa ay laga dhigay buu leey <laughs> oo ay loo bedelay maskigu waa in la bedelo shayga waa kan loo bedelo mawaaciduhum mawaacidu kaadibaatu ballamahoodii baa ballamo beenaa maaragtay been sheegaya marka isku idaafaynaya kan hadda sida noo qorayo laakin maaha dee maarata kaadibaatin haddii anfus la qadaro waa mumkin mawaacidu anfusin kaadibaatin lakin waxba loogama baahnay mawaacidda sideeda kaadibaad loogu loogu nacteeya waa tacbiir mashhuura weeyaan falaa tacidii mawaacida kaadibaatin waa kilaha falaa tacidii mawaacida marka waa waa nacti mawaacidday nacti u tahay mawaaciduhum ballamahoodu mawaacidu waa ballamo kaadibaatun been sheegaya oo aan sax run ahayn kuwa beena weeyaan idaa xasaltaha marka aad taxsiiliso ama aad xaqiijiso kaanat saraaba waxaabay noqonaysaa dhalin habaabis marka markaad xaqiijiso istiraahdo bal hadda waxan soo qabo bal lamahoodan oo bal hadda xaqiiji oo taxsiil waxay iska noqonaysa waxaad ogeynaysaa meel maran inay markaa tahay marka dee macnaha guud waa la odhan karaa yani wuxuu ka digayaa ballamaha beenta abuu ah ka digayaa waa arrin dhinacaas way ka fiican tahay laakiin eh, in ahligii oo dhan la yidhaahdo eh, ahligii waktiga oo dhan usiku kilaabe waxoogaa taasi way yar adag tahay wuxuu yihi dukira lishaaficiyi imaam shaafici baa waxaa loo sheegay ana rajula maata ina dhintay fa nahada shaafici wuu kacay وطلب من asxaabihi الذهاب lilcazaa raggii la joogayna wuxuu odhana mariya usoo tacsiyayna dadke fa qaaluu waxay idhahdeen addaaru baciidatun way fog tahay sheekh meeshu waa meel foga ma inagaa daantaa kale ma inagaa tegi karayn fa anshaa yaquul markaa curiyey imaam shaafici gabay isaga oo leh lain bacuda daaru lmucaza wanaabahu min addahri ywm wاlkhuطuubu tanuubu lamashyun calى bucdi calى cilat اlwaja adibu waman yaqdi اlxuquuqa dabuubu aladu waaxlى min maqaali wakhalfahu yuqaalu ida ma qumta anta kaduubu wahal axadu yusغi ilى cudri kaadibi ida qaala lam ta'ba lmaqaala quluubu qisadan way qorayaan kutubta masaadirtu abaqaatkubra lishaafici sanad baabu ku warinayaa manaaqibka bayhaqi inkastoo aanay sanada dhamaystirin manaaqibka bayhaqina waa sheegayaa nin baa u yimid baa le shaafici markaasuu ku yihi ninkii hebel ahaabaa dhintay yani soo booq yani tag oo de maarata deetana imaam shaafici ninkiibuu wuxuu ku yihi laqad itakadta cindii yadan waryaa gallad baad ii gashay buui gallad ayaad agtayda dhigatay wa axsanta ilaya wanaag baanad ii gashay maxaa yeelay dacawtanii limakruma waxaad iigu baaqday arin wanaagsan oo markaa waxa weyaan karaamaa oo sharaf ah markaasuu deetana abyaadana u raaciyey marki nimankii markaa asxaabtii ay yidhaahdeen meeshu waa fogtahay lain bacuda daaru lmucaza qofkaa aan soo tacsiyeynayo gurigiisu haduu fog yahay wanaabahu naabahu min addahri yawma oo ay musiiba kaga dhacday xagga waktiga wاlkhuطuubu masaaibtuna tanuubu qofka waa kusoo daridaay lamashyun calىa bucdin inaan u lugeeyo meel fog fogaan iyadoo ay jirto inaan lugeeyo calىa cilat اlwaja oo aan weliba ku lugeeyo caga xanuun wajaagu waa alamun fi lqadam baa la xanuun markaa cagaha oo qofka markaa cagahu ay xanuunaan ayaa waxaa la alwaja marka anigoo weliba cilada wajaha qaba caga xanuun aniga oo qaba inaan lugeeyo oon meel fog u lugeeyo adibbu anigoo iska gurguuranayoo luudaya waman yaqdi lxuquuqa dabuubu qofka xaq iska gudayaana wuu gurguurtaa mar hadduu xaq soo gudayo si kale hadduu waayo w gurguurtaa wuu siqaaya anigoo siqaya ama gurguuranaya ama luudaya ayaa socodkaa aan soconayo ayaa aladu ka dhadhan macaan wa axlaa oo ka macaan min maqaal inaan hadal ilaahdo inaa wa wainaa ilayhi raajicuun iga gaadhsiiya sidaa maaratay dhaha waan iman lahaa saas iyo saasaa yar jirta cagaha xanuunay maxay kalaa sidana inaan idhaahdo wakalfahu yuqaalu markaan hadalkaa idhahda kadibna la yidhaahdo idaa maa qubtu markaan meesha iskaga kaco anta kaduu been baad marka inta badan cudurdaaradka waliba qisada hadal baa ku jiray waxaad iga badbaadisay buu lahaa yani waxa weeyaan inaan cudurdaarto cudurdaarasho laga yaabo buu in aanay beeni ka madhnaan oo waxaa laga yaabaa in yaroo macaanaysa ciladii way jirtaa waxbaa yar jirjira laakiin haddana wax yar isku baritaarayso oo aan iyada cudurdaarka xaqiiqigaa ahayn ayaa mararka qaarkood raacaya ood ku yar xoojinayso waayo waxaa laga yaabaa in cudurdaarkii la yidhaahdo ta intaasi xoogaa waad isasoo soo yar kalifi kari lahayd malaha eh, waad waad dhayarsatay markaa si aad taasi meesha uga baxdo iyad waxoogaa in yaroo beena oo markaa xoojin ah aad ku kabaysa marka wuxuu yihi inaan hadal idhaahdo cudur daarasho ah oo inta la ii muujiyo marka la imaqlayo inaan eh, laigaga raali noqday haddana markaan ka iska hadlayay la idhaahdo ragga qaarkood baa laga yaabaa intay xanuunkaaga cudur daartaan adagoo meel kale iska socdo ninki suuqa boodaya aad aragto ninkii kulahaa waan xanuunsanayaayo hawshaa kulama soo qaban karayo ama saas ma yeeli karayo unaad aragta ninkiiyo boodayo deetana isagana ay markaa de arrintu ka xumaato kulba maaragtay waxyaalo kala raadiyey ilaahay unbaa mar kulunbaa ah, xanuunkiiba ilahay kor qaadayo waa niga haddana caafimaaday inuu yidhaahdo dee laga yaabo marka waa maxay marka horeba wuxuu leeyahay qofka waxa weeyaan inuu macaansado waxaan u sameynaya mar hadduu khayr yahay xaq qof walaalkaaga muslimka kugu leeyahay inaad marka usoo tacsiyeyso inaad janaasadiisa raacdo inaad markuu xanuunsanayo soo booqato culaysaa kugu ahaatee xaq baad gudanaysaaye waman yaqdi lxuquuqa dabubu waa ka ku yidhi haddaba kaasaa ka macaan bu aladu waaxlaa min maqaalin hadal inaan markaa maaragtay isku qanciyo aan odhanayo wa khalfahu yuqaalu dabadiina la yidhaahdo idaa maa qumtu idaa maa qumtu wey markaan kaco anta kaduubu la yidhaahdo beenalow baa tahay wahal axadu yusqii ilaa cudri kaadibin ma cid baa dhegaysata buu il dhag raaracisaa cudur daarasho maarata qof beenaalo ah cudur daarashadii idaa qaala markuu hadalka yidhaahdo lam ta'bal maqaala quluubu quluubtu hadalka uu markaa leeyahay ma diido wahal axadu yusqii ilaa cudri kaadibin idaa qaala Eh, lam tabal maqaala quluubu saasa idin qoran soo maha imaka halkaasoo kale in lasoo xaqiijiya ubaahantay lam tabal maqaala quluub waxa weeye eh, markuu yidhahdo de quluubta waa diideysa maxay udiidi weyda ninka kaadibkaa eh, quluubta waa diideysaay laakiin haddii loo jeedo yani markaa uu hadlayo lama muujiyo diidmo lama muujiyo waa ay dhici karaysaa laakiin beytkuna kuma qorna manaaqibka bayhaqi beytkana udambeeya muu soo guurinin intaa hor isagoo ku gaabsaday marka idaa idaa qaala lam tabal maqaala quluubdaasi oo kale waxay ubaahan tahay bal in nusakdii kale iyaguna qaabka ay usoo guuriyeen iyadana lala eego marka <clears throat> maxaa meeshan inoogu jira waxaa inoogu jira dadka walaalaha ee muslimiinta ah marka ay kuu baahdaan in aad noqoto qof fudud oo utegi kara oonad qof culus noqonino aan dhaqaaqi karayno aan utegi karayno aan waxba la qaban karayno ilan waxaa la yidhi maaragtay xataa maaragtay inaad inaa lilahi wa inaa ilahi rajo agtiisa soo tiraahdo ayaa wax u ah waa kii lahaa muxuu ahaaye yusaliika aw yusliika yuwaasiika aw yuslika aw yatawajacu marka masaa'ibta ay kugu dhacdo waxaad u baahan tahay qof kula yartaaha cala alaqal saasuu leey haddaan xataa wax kale kuu qabanaynin qof ax ah kaa yar ag yidhaahda iyaad u baahan tahay buu leeyay marka waa kuu baahan yahay qofka walaalka ee musiibada ay ku dhacday telefoon kula hadashaya u tagtaya hadhayeelsanin oo maaragtay waxa weeyaan hawlahaaga adigoo ku mashquulsan ha ka mashquulin aad qofkii walaalka ahaa hadal wanaagsan tiraahdo weji wanaagsan tusto aad markaa waxa wey inaad ka xun tahay dhibaatada ku dhacday aad u muujiso yaani markaa meesha ka madhnaanin wuxuu yihi وqاaل إdا wاaفق التقدير mا huوa كائن تحyر cقل المرء وهو لبيب فينطق جهلا بالمحاaل لسانه فيخطي bه من حayثu kاna يصيiب kana waa kaysulhaamici kol hadduu kaysulhaamici ka bilaabo waxaad fahmaysaa inaan abyaadaasi aanay caga badan ku taagnin idaa waafaqa taqdiiru qadarku markuu waafaqo maa huwa kaa-inu wixii dhacayay ilan qadarku mar walba waafaqaya markii qadarku arrin la yimaado wey taxayara caqlul mari qofka caqligiisu waa ku wareeraa wahwalab si kastuu caqli badan yahay si kastuu caqli badan yahay haddana qadaha ilahi qadarkiisa marar fara badan waxaa dhacaysa wax uu qofku la cajabo oo aanu isagu filanaynin deetana waxaa dhici karaysa marar fara badan haddii aanu qofku iimaan lahayn fayantiqu jahlan bilmuxaali lisaanuhu fayantiqu wuxuu ku hadlayaa jahlan isagoo jaahilnimo ka tahay bilmuxaali wax aan suuragal ahayn buu lisaanu carabkiisu ku hadlaya wuxuu ku qawlayaa wax aan macquul ahayn oo maaragtay waxa weeyaan qadarkii uu kaga hor imanayo fa yukhii bihi deetana hadalkiisii ayuu la gefayaa min xayu kaana yusiibu halkii uu sawaabka kaga maaragtay ka keeni jiray carabkii uu sawaabka kaga dhawaaqi jiray ee aqy caqligiisii badnaa ee saxda keeni jiray ayaa la gefayo marka uu qofku qadarkii isku dayo inuu ilaahay subxana watacaala siduu wax u wado uu caqligiisa uu maaragtay kuwaa waafajiyo de wuu la seegayaa qofku wuu la seegayaayo waa kii kii lahaa kam jaahilin jaahilin muxuu yihi kam caalimin caalimin daaqat madaahibuh wa jaahilin jaahilin talqaahu marzuuq haddaad aragtid un dadkan lacagta haysta inaanay aqoon badan ba lahayn caqli badan ba lahayn haddana maalkii o dhan iyagaa ku ururiyey dadkii wada caqliga ahaa ee wada maskaxda ahaa ee sidan ahaana waa kuwan ciidda cunaya marka aad tirahdona daba qadarkani siduu u socdaa waa kaa jahligii markaa ku hadashay jahli baad ku hadashay waxa weeyaan taasi arrin saxa ma aha qadar ilaahay baa socda wixii ilaahay uu keeno ayaa sidaa qadarku uu maaratay ugu dhacaya adiga caqliga haddaad istiraaka ka shaqaysi oo kaasina maxaa loo siiyey kana loo sii waayey waad uun ku wareeri marka dambena wax muxaal ah oo aan soconaynin oo caqli darro ah ayaad la iman buu ku yidhi kan kalena haddana waqaala buu yihi waa isla kayskii alkaysulhaamici wey wuxuu yihi aصbaxtu bayna adiibin maa lahu xasab yasmu bihi waxasiibin maa lahu adabu waxaan malinayaa masaladii waa iska dhow darsi kale ka dambeeya aynu halkaa iskaga joojina insha allahu tacaala beri markaa insha alla tobankiiyo barkaba bilow ayaynu isku ku dadaali doonaa waxaanaynu ka bixi ugu dambeyn labiya tobanka rubcla inaynu ka baxan ugu dambeyn si markaa qofkii meel fog dooni inu ka gaarhna uga gaaro jazakum llahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed wallahu aclam